adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaara qabow xuseyga sharafay heedaho yagan kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal warkiima meelo joogtaan si walba inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n soomaalidiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikh ku aasiyaasantahay sagaal bisha novembar sanada laba qodobadaad barnamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladda khaza ee falastiin oo weli ka sii daraysa iyadoo markaa dadka dhaawacyada qabay qaarkood laga saaray isbitaalka al-shifa oo ay weerar ku qaadeen ciidamada yahuuddu dhowaan wararkii ugu dambeeyey ee falastiin ayaa soo qaadan doonaa iyo xaaladda adag ee ka jirta khaza militariga bakistan waxay sheegeen inay jireen xubno dagaalyahanaha oo fallaaga ah oo ay ku direen xadka bakistan la wadaago afghanistan iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan militariga ruushka oo saacadii lasoo dhaafay iyana duqeymo ka geystay qayb badan oo kamid a ah ukrain oo ay ku jirto magaala madaxda waddankaasi ee kiyef qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka eran sirig ilaalay irbuhu aan socod baran beeraha sijoodiyo kaymatarloo dhigay sameeshigawa maday ugubkii u taniyo madheer la sugaday sabdidhexina robeelay subaxii barisada ideedan jaleecada saxansaxa udgoon badan tanka kuularaa tanka kuularaa

laguu shubay oo isabaada ceelkiyo rohaduu tahay agtiiso loogu dhansho sacbada wasudiyo hawsare loogu dhansho sacbada wasudiyo hawsare saddex guradaaqo iyo dabar labadaba ka saahiday oo talo uu dagaaliyo idigayn saraayaha oo saraarka naxdiyo timahoy isku seexdeen oo say gargoorti

waxay ku daraa soogmindheerafii ragalgaaxday roobtuba yernawe guray waa gunaa ku taraa kacay ku taraa waqafdadabiyo kuula wadaa tiraasiyo ya xareeta biyuhuna kusumayaan oo saawa saawiyo saxal cuduur lahayno halka looga degay nabad oo saraarka dixdiidiyo saxansaxo ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samater iyo sahre axmed jaamac eredaystan xaskale abwanxasan ganey waa heesii la qabtay kii daafur bayna noogu hayd barnaamijka kulanka ka yar maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiya shaarafci heeda hohoyaday artimaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow xiseeye sharafay heedahooyaga qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galan dhegeystayaal aynu ku bilownaye iyadoo weli dalka ay ka soconayaan welina ka da-ayaan qeybo kamida ah gobolada dalka iyo magaalada muqdishoba roobabka deyrta elino waxaa markaa xukuumadda soomaaliya ka hadashay saameynta ay ku yeesheen wadooyinka iyo buundooyinka kale ee muhiimka ah ee ku yaala gobolada dalka iyo magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta xukuumadda soomaaliya oo shir jiraad ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in markaa deegaano badan iyo wadooyin badan roobabku ay markaa burburiyeen khatar badanna markaa ay ka dhalatay roobabka sidoo kalena wuxuu sheegay in magaalada muqdisho laftirkeeda ay haatan halis ku jiraan buundooyinka muhiimka ah in biyuhu ay burburiyaan waa kan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya oo arrimo badan ka hadlaya dhibaatada soo gaadhay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaynu u kala qaadaynaa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta waxaa ka soo gaadhay inaan halkan warbixin yaroo kooban idinkula wadaagno warbixintaas oo aan ka wada shaqaynay maamulada iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wasiiradooda howlaha guud oo aan runtii aad ugu ammaanayo qaabkay uga shaqeeyeen intii hadda dhibaatadu socotay iyaga oo sameeyey inay soo ururiyaan xogaha dhibaatada gaadhay maamul kasta iyadoo oo ay weliba soo wajahayaan dhibaato ah inaan la gaadhi karayn meeshii ay wax ka dhaceen wadooyinka qaarkood ilaa iminka biyaha fadhiya buundooyinka qaarkood way go'een qaarkood roob ba'an baa ilaa iminka ka da'aya sidaa awgeed gaadiidkii ma mari karo marka kooxihii wasaaradda howlaha guud ee federaalka iyo maamul goboleedkaba ilaa hadda umay helin fursad iyo jaanis ay ku aadaan meelaha si ba'an waxyeeladuga soo gaadhay haddana iyadoo taasi jirto waa la dadaalay annagoo iskaashanayna wasaaradaha howlaha guud ee xubnaha ka ah dowladda federaalka inaanu idinla wadaagno warbixintan kooban tusaale ahaan jubbaland marka la isku daro kilomitir tiro ku dhow oo ka mida ah waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxyeele ka soo gaadhay waxaa waxyeele soo gaadhay oo burburay jidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhex mara kismaayo iyo gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose halka buundada baar dheere gebi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo jamaame iyo qaar kaaba ay halis ugu jiraan inay go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan jubbaland marka la eego goroommada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqaynayn goroommada qaarkood sida baar dheere iyo doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo guraceel qaar ka mida ah waxyeelooyinbaas ayaa soo gaadhay oo biyihii ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan buundada saqiiro ee ku taalla waddada isku xirta hobyo iyo gaalkacayo ayaa ku burburtay roobkii laxaadka lahaa hirshabeelle marka la eego hirshabeelle wadooyinka galsaalo jidka jowhar iyo ereboodka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan hirshabeelle ilaa boqol iyo kilomitr oo ka mida ah wadooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin gobolka magaalada beloweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqaynayo koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow saddex boqol iyo konton kilomitir oo waddooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhex mara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay waxaanay kale yihiin sida waddada embareso waddada xudur iyo waddada bardaale oo haddeer isku socodku istaagay sidoo kale waddooyinka magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay buundada baydhabo biyuhu waa kor mareen dhibaatooyin badanna way soo gaadheen garoonka magaalada baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay marka baydhabo waa waxaan odhan karnaa maamul goboleedka koonfur galbeed waa waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatadii ugu badneed xagga waddooyinka puntland waddada isku xidhan qarna iyo garowe roobku waa uu saameeyey iyadoo sidoo kalena biyomareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xidhmay godoomada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabaya ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan gobolkan banaadir aanu joogno ilaa xalayto rooba waaweyn ka da'ayeen waxa dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka waddooyinka kilomiter afar ceelgaabta galaxi waxaa iyaguna halis ku jira labada buunde ee xamar waa warbixin kooban runtii nimcada ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay waana qadar ilaahay wasiirka howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo ka hadlayay saameynta ay yeesheen roobabka iyagu markaa ka da-ay qeybo ka mid a ah gobolada dalka koonfurta iyo bartamaha kuwa uu saameeyay dhammaan dowlad goboleeda dalka iyo magaalada muqdisho dhinaca kale haddii aynu gurceel aadnana gurceel waxaa markaa maxkamadda ciidamadu ay ka oofisay xadkii qisaasta horey markaa mid ka mid a ah askarta oo dil u geystay askari kale kuna dilay magaalada gurceel waxaa dhowaan gacanta kusoo dhigay xubnaha hay-adaha amniga ee magaalada guriceel iyadoo maalmo un kadibna dil toogasho lagu xukumay oo maxkamada ciidamada ay ku xukuntay dil sidaas oo kale maanta ayaa ugu dambeyn laga oofiyey xadkii cabdisalaan oo isagu ahaa qofkii dilay ee nin la dhashay taliyaha ciidanka booliska magaalada guriceel ku-xigeenka xerliyaha ayaa maxkamadda waxauu markaa ka hadlay xukunka laga oofiyey markii markaa ay dhacday toogashada kadib warbaahinta ayuuna u faahfaahiyey bismillaah taariikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda abbaaro siddeed saac oo duhurnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkiisada u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan kudhiigle debla nisa cabdisalaan cali axmed cabdulle lixilabaatan jir ah ina jamaad xirsi cumar ku dhashay dhuusamareeb kana tirsan ciidanka ay adda sirdoonka iyo nabadsugadda qaranka qaybta galmudug kaasoo xafiiska xeerlaalintu ku soo eedeeyey inuu si bareer ah u dilay marxuum cabdulaahi cali hudey taariikhdu markay ahayd lixda bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatan iyo saddexda falkaas oo ka dhacay degmada quracayl ee gobolka galgaduud waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdulaahi cali hudey taariikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda maanta uu taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa wabilaahi towfiiq ku-xigeenka xeeryaha maxkamada ciidamada ayuu ahaa oo isagu markaa markii la fuliyay qisaasta kadib warbaahinta kula hadlay magaalada guriceel dhinaca kalena puntland waxaa kasoo cusboonaaday mar kale xiisad siyaasadeed oo udhexeysa xubnaha qaar ka mid a ah siyaasiyiinta mucaaridka iyo xukuumadda uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni garoowe waxaa lasoo wariyay markaa in qeybo ka mid ah barakac uu ka bilowday kadib markii la dareemay xiisad siyaasadeed iyo mid milatari oo udhexeysa ciidamo iyagu taabacsan qaar ka mid a ah xubnaha mucaaridka ee fadhigoodu yahay garoowe iyo xukuumaddaba waxaana lasoo wariyey in xukuumadda dhankeeda ciidamo fara badan ay keentay ee eh, magaalada garoowe laguna arkay qeybo kamid a ah magaalada ciidamo aada u hubaysan oo qeyb ka ah kuwa taabacsan xukuumadda halka lasoo wariyey iyana qeybo mid a ah garoowe dhaqdhaqaaqa ciidan oo ay xubnaha mucaaridku sameeyeen taa oo keentay in dadka rayidka ay walaac ka muujiyaan xaaladaha soo kordhay ayna aaminsan yihiin in dhinacyadu isku bira tumanayaan lagana yaabo gacanka hadal inuu dhex maro ciidamada taabacsan mucaaridka iyo sidoo kale kuwa xukuumadda taabacsan waxyaabaha laisku khilaafsan yahay waxaa ugu weyn arrimaha doorashooyinka siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland inkastoo dhawaan uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo xubnaha mucaaridka haddana waxaa la aaminsan yahay inuu ku adkeysanayo in doorasho qof iyo coda uu qabanayo oo markaa eh, muddada u hartay ay raaci doonto muddo bil ama ka badanba taa oo ay aada uga soo horjeedaan xubnaha mucaaridka kuwa oo dalbanaya in doorashada wakhtigeedu ku dhacdo sideeda janwari dhacdo dib la noogu noqdo doorashooyinkii hore ee puntland ka dhici jiray halka xukuumaddu ay ku doodeyso in doorasho qof iyo la qaban doono doorashadan ay dhici doonto shan labaatanka februari taa oo ay aada uga soo horjeedaan xubnaha mucaaridka haddaba dalada ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta waxayna sheegeen inay walaac ka muujinayaan xaaladda soo korortay dhinacyada xukuumadda iyo mucaaridka waxay ugu baaqeen inaysan ku dul dagaalamin dadka rayidka ah ayna joojiyaan colaadda ay u biratumanayaan oo ay markaa sheegeen inay wax badan aan laga faa'iidi doonin gacanka hadal wax welibana lagu dhameeyo miiska wadahadalka dalada bulshada rayidka ee puntland waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dhinacyada markaa dhexdhexaadiyaan miiska hadalkan isugu yimaadaan labada dhinac si looga baaqsado gacanka hadal iyo inuu dhiig daato waa kan mid ka mid a ah xubnaha ururada bulshada rayidka oo warbaahinta la hadlay kana hadlay xaaladaha kusoo kordhay garow walaalayaal aabbayaal ilmaadeerayaal awowayaal waxaanu idinka codsanaynaa inaad maya dhahdaan amarka ka soo baxaya siyaasiyiinta ee sababaya barakicinta iyo dhibaataynta bulshadiinnii waxaa walaacayaga cirka ku shareeray markii aan aragnay dhinacyada siyaasadda isku haya oo aan wax dareen ahba u haynin nolosha iyo badqabka dadka rayidka ah dumarka caruurta dadka nugul barakacayaasha ama hantida dadkaasi ay leeyihiin iyagoo ganacsiga dalka yaalla oo ah isha ugu weyn oo socodsiiya nolosha bulshada iyo dowladnimadaba iyadoo dadka rayidkaa ah aysan dowladnimada ka helin adeegyadii xaqa u lahaayeen ee waxbarasho caafimaad biyo iyo adeegyo dowladeed ee kalaba waxaannu leenahay dulqaadkii waa dhammaaday ereyada culaadda huriya waa khad ereyada culaadda huriya waa khadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa khadcas waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnaywaanu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda ma aqbali doonno in dhiig qubto ma aqbali doonno in barakac iyo burbur hantiyad dhaco arrimahaas waa khadcas waxaannu idin leennahay iska ilaawa inaad qorshaysaan oo aan idin daawanno inaad fulisaan oo aannu markhaati idinkaga noqonno tirada dhimashada dhaawaca barakaca iyo burburka hantiyeed ee dadka puntland waanu diidnay taasna ma doonayno in aanu mar kale goobjoog u noqonno wixii ka dhacay boosaaso dii wixii ka dhacay garowe kii ficiladaas oo aan lagula xisaabtamin dadkii geystay qoysas dhan ayaa ubadkoodii kuwii ay jeclaayeen lixaadkoodii iyo maalkoodiiba ku waayey dadka rayidka ah oo aan waxba galabsan ayaa wiftadu ku dishay goobahooda ganacsi garoowe waxaa nasiib darro ah in inta badan eheladii dadkaas xataa aan lala qaybsan dhibta ku dhacday loogana garaabin wixii gaadhay iyo guud ahaan wixii aanu soo daawanaynay soddon iyo laba sano guud ahaan soomaaliya dalka guud ahaan soomaaliya waanu diidnay waxaannu dhinacyada u jeedinaynaa kow waa inaad garwaaqsataan xukunka iyo dowladnimadaba in dadka rayidkaa ah ay leeyihiin waa in aad iyaga raaligelisaan dhowrtaanna rabitaankooda bulshada aad dusheeda isku haysataan u tura xisaabtana ku darsada dhibta ay haatan wajahayaan ee caafimaad xumo leh ee tayo xumo waxbarasho leh oo adeeg xumo leh iyo jidad xumo leh oo dhaqaalo dari leh ha uga sii darina haddaase diiddaan cid idinka yeeli doontaa ma jirto waanu diidnay aada waddooyin kale oo aad ku xallisaan isdiidooyinka siyaasadeed ee haatan jira wadahadalku waa qayb muhiim ah in la helaa heshiisna waa muhiim iyo geedka go'an hal qof oo dhiiggiisu dhulka gaadho ayaa nooga daran wax walba oo haatan laga dhigayo wax weyn laguna doonayo wixii dhacay labadii kun iyo kowdii waxay ahaayeen wax xun oo aad u fool xun ma ahan in loo hollado ma ahan in lagu goolaaftamo waa in si wada jira loo cambaareeyaa lagana digtoonaadaa inaysan mar kala dhicin sidaas oo kale wixii dhacay iyo kowdii oo inteennaba dhibana u ahayn waa khad cas waannu diidnay waxaan ku baaqaynaa in ciidamada kala duwan laga saaro magaalada caasimadda ah kuna ekaadaan xeriyahooda sugidda amnigana loo daayo booliska waxaan dhinacyada khilaafka siyaasiga ka dhexeeya ugu baaqaynaa in si deg dega ah oo shuruud la'aana ay wada hadal isugu yimaadaan waxaan diyaar u nahay inaan fududayno gogosha wada hadal ee labada dhinac si ay isugu yimaadaan bulshada rayidka ee puntland waxaanu u jeedinaynaa u midooba in qoys iyo qofba aysan dhibaato gaarin hana aqbalina abaabul colaadeed oo ka dhan noloshiinna iyo hantidiinna ganacsatada iyo siyaasiyiinta dhexdhexaadka ah culimmada haweenka isimada oo ah dadka colaaddu saamayso odayaasha dhexdhexaadka ah iyo cid walba oo kale waa in ay u istaagtaa marxaladan xasaasiga ah iyadoo hadafku yahay nabadda iyo nolosha dadka rayidka ah xubnaha bulshada rayidka ee puntland ayay ahaayeen qaar ka mid oo warbaahinta la hadlay kuwa walaac ka muujiyay xaaladaha kasoo kordhay garoowe kadib markii ay yimaadeen warar sheegaya ama ay soo baxeen arrimo ku aadan inuu kordhay khilaafka u dhexeeya xubnaha mucaaridka ee garoowe fadhigoodu yahay iyo sidoo kale xukuumadda oo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystaan ulmadu ka dhigriye cawiya subahu weli barnamij kulankaa degesanaysan keenana waan dagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana xaaladda ka taagan khaza weli waxaa sii kordhaya dhibaatada yuhuudu ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta iyadoo oo markaa saacadihii u dambeeyeyna dad badan oo rayida lagu dilay duqeymo iyo weeraro toosa ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen xirooyin qaxooti oo ku yaala falastiin dhanka koonfur iyo dhanka waqooyi ee khaza waxaa sidoo kale lasoo wariyay in ugu yaraan koob iyo soddon kamid a ah caruurta yeerka ah ee dhowaan dhashay laga saaray isbitaalka al-shifa loona qaaday isbitaalka ay midooda yurub maamulaan ee ku yaalna dhanka koonfur ee khaza ee loo yaqaano naaser sidoo kale koob iyo soddon ruux ayay ciidamada yuhuudda ku direen weerar kala duwan oo duqeymo ah oo ka dhacay halka loo yaqaano nusaaraat oo xero qaxooti ah iyo sidoo kale xero qaxooti kale oo iyana ku taala isla khaza dadka ay dhibaatadu gaadhay ee dhaawacmay qaarkood waxaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya arrimaha warbaahinta ama wariyaal dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in cudurro ku faafaan khaza xilli lala-yahay biyaha iyo sidoo kale dadkuna aana heli karinba biyo nadiif ah waxaana walaaca ugu badan laqaba uu yahay in cudurro ka dhashay dhibaatooyinka iyo nololxumada ka jirta khaza inay ku faafaan marka la eego marinka khaza cudurada infectionka iyo cudurada kale ee ka dhasha meelaha ay dhibaatadu ka jirto ayaa laga cabsi qabaa inay ku faafaan marka la eego qeybaha xaafadaha ee ku yaala khaza dhinaca kalena dad dibadbaxyaala ah oo taageersan falastiin ayaa waxa ay markaa isku dayeen inay markaa eh, gudaha usoo galaan garoon ciyaareed oo ay ka socotay ciyaaraha cricketka loo yaqaano waxa ay wateen calamo iyo fanaanado ay markaa ku buufsan yihiin free falastiin ama waa inay xor noqdaan dadka reer falastiin iyagoo gudaha usoo galay ee marka la eego garoon ku yaala dalka hindiya galbeedkiisa magaalada xamadaad loo yaqaano waxaana soo galay boqol soddon iyo waa garoonka waxaa ku yaala boqol soddon iyo laba kun oo kursi iyadoo dadka soo galeen ay ahaayeen dad ku dhow ilaa dhowr kun oo ruux ciidamada booliska ayaana isku dayay si deg deg ah in markaa looga saaro dadka garoonka soo galay iyadoo oo markaa dib loo bilaabay ciyaarta krikitka ee socotay dadka soo galay garoonka waxay dalbanayeen in si degdega ah loogu gurbado dadka reer falastiin sidoo kalena dhibaatada laga joojiyay khaza waxaana jirta e, walaaca ku aadan in weli ay sii kordhayaan khasaaraha gaaraya dadka reedka ee falastiiniyiinta dhinaca kale hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullaahi cali khameeni ayaa sheegay in dunida oo idil ay ku fashilantay gaar ahaan dunida muslimka ah inay markaa go-aan iskumida gaaraan xiriirkan u jaraan yuhuudda si loo joojiyo khasaaraha dadka rayidka ah iyo dhibaatada yuhuuddu ay ka wado khaza isagoo oo markaa ku jiray markaa kana hadlayay kulan ay wada yeesheen xubnaha dalalka ururka iskaashiga islaamka iyo jaamacadda carabta waxa uu tilmaamay dhowaan master ayatullah cali khameni in markaa dunida muslimka ah laga rabo go-aan isku mid inay qaataan balse waxaa muuqataa in weli aysan ku baraarugin marka la eego eh, dunidu inay go-aan iskumida qaataan sidoo kale dunida muslimka aanah ah ay xiriirka u wada jaraan gebi ahaanba maamulka yahuuda taa oo u muuqata mid markaa aan haatan dhaqan gelin marka la eego dalal badan oo xitaa aan ahayn kuwa islaam ah ayaa markaa xiriirka u jaray eh, marka la eego xukuumadda yahuudda ee tel aviv waxaana dalalka xiriirka u jaray ay ku doodayeen in waxa ka socda marka la eego khaza aan loo dulqaadan karin iyo falastiin dhibaatada lagu hayo taana ay keentay inay markaa xiriirka u jiraan wakaaladda wararka ee falastiin waafa iyana waxay ku waramaysaa in saddex iyo toban ruux oo rayid ah lagu dilay duqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen qeybo badan oo ka mid ah waqooyiga khaza dhinaca kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu isaguna waxa uu ku doodayaa inay sii wadi doonaan howlgalka uu sheegay inay doonaan inay kusoo afjaraan dagaalyahanada ururka xamaas marnabana aynan xabad joojin dhaqangelin doonin xili loo soo jeediyay looguna baaqay dhowaan qaraarna ay soo saareen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xabad joojin la dhaqangeliyo waxaana muuqataa inay sii kordhayaan khasaaraha gaaraya dadka rayidka labaiyo toban kun iyo saddex boqol ruux oo rayada ayaa ku geeriyooday duqeymaha iyo weerarada yuhuuddu ay ka wadaan khaza iyo sidoo kale daanta galbeed tan iyo markii dagaalka uu bilowday toddobadii bishii oktoobar marka oo dagaalyahanada ururka xamaas ay weerar ku qaadeen israel waxaana markaa muuqata in khasaaruhu uu aada u sii kordhayo laba jibaar ama afar jibaarna uu badan yahay midka gaaray dadka rayidka ah dadka dhintay ee labaiyo tobanka kun iyo saddexda boqol ruux kala bar ka mid ah waa caruur taa oo kordhinaysa marka la eego tacadiyada xuquulinsaanka ee ciidamada yahuuddu ay ka geysanayaan marka la eego ghaza iyo daanta galbeedba dhinaca kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyana waxay sheegtay in waa laba boqol koob iyo sagaashan ruux oo ay ku jiraan soddon iyo labo markaa caruur laga saaray isbitaalka al-shifa kadib eh, markii ay dalbadeen eh, markaa in la geeyo goobo kale oo ammaana ah, maadaama ciidamada yahuuddu ay weerareen isbitaalka al-shifa oo ahaa isbitaalkii ugu weynaa ee khaza ku yaalay dhowaan dadkan qaarkood waxaa leeyahay waxay qabaan dhaawacyo halisa ah, waxayna kusoo dhaawacmeen duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan khaza taa oo markaa u muuqata e, weli in ciidamada yuhuuddu aysan dheg jalaq u siinayn baaqyada caalamiga ah ee ka imaanaya hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo hay-adaha xuqulinsaanka kuwaas oo ugu baaqaya in israel ay ka joojiso dadka rayidka ah dhibaatada ay ku haysa ee ku sugan khaza iyo falastiinba e, dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee bakistan waxay sheegeen inay dileen ilaa afar kamida ah xubno fallaaga ah kuwaasi oo la dagaalamay ciidamada milatariga kuna la dagaalamay meel u dhow waqooyi galbeed xadka bakistan uu la wadaago afghanistan sida lagu sheegay qoraal soo baxay militariga bakistan ciidamada ayaa la sheegay inay iswadaarsadeen rasaas kooxa hubeysan waxaase la sheegay in sirdoonka bakistan oo aada ula socday arintan ay ku guuleysteen inay weerar ku qaadaan kooxahan goobaha ay ku sugan yihiin ee loo yaqaano khasoor iyo goobaha kale ee waqooyiga magaalada waziristan loo yaqaano waxaana war-saxaafadeed kasoo baxay militariga pakistan ay ku sheegeen in ciidamadooda ku guuleysteen inay dilaan afar xubnood oo kooxaha fallaagada ah oo la aaminsan yahay inay la shaqeeyaan daacish kuwaas oo inta badan dhibaato ka geysta xadka dalalka bakistan iyo afghanistan sidoo kale ciidamadu waxaa la sheegay intay howlgalka ay u guda jireen inay heleen hub iyo sidoo kale walxaha qarxa oo kooxahani ay gaadiid u saarnaa oo ay doonayeen inay ku aasaan wadooyinka sidoo kalena ayba qaraxyo ismiidaamina ku fuliyaan ciidamadeedu waxay sidoo kale ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan hub iyo walxaha isticmaalaan kooxaha argagixisada ayaa lagu yiri marka la eego qoraal soo baxay milatariga wadankaasi bakistan weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network wax guud ka qariye inuy guulilaama ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midha sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyee nuykuni ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday soo gandoodo galka faraqa soo daray soo gandoodo galka faraqa soo daray oo gudan barwa gacan gudhayniyo gacan webi ku yaala oo godan barwaaqa ah durdur aan gudhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato calbaan goortaan ku eegaba gabadhie kalga calbaan ku eegaba qalbiga iga gelisa gabadhyahay kalga calbaan eegaba gabadhiyay kalgacal baan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa wax se aanan garanay caashaqee halka aad i gaadhsii karartayo rabba loo raro sidaa ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ongulf colaadiyo socoto dheergeli kalgacalbaan buurtaan ku eegabaa qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba gabadhiyae kalgacalbaan ku eegaba qalbiga iga gelisa waxse aanan garanay hadday cashaqee halka aad gaadhsiin carabka iyo geedaha quruxdooda gaarka ama hara gingimano xarfanayso shimbiro kagi gabadhyahay galgacal baan goortii aan kuyaga qalbigay gelisa iyo reer kale ayaa ka mid ah. heystan uu ku luqeynaya lahu raxmed fanaanka maxamed axmed kulab dhextaalka barnaamijka kulanka ayay ahayd heese kale iyo warwixno kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale waxaan duurida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axad ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol labaatan iyo saddexaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo afartan iyo laba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii madaxdii warbaahinta xilligaasi ka shaqaynaysay magaalada muqdisho ayaa isku raacay in idaacadihii xilligaasi shaqaynaya la damiyo muddo afariyo labaatan saaca si cabasho ahaan loogu muujiyo idaacado ay xirtay dowladdii ku-meel gaarka ahayd maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii waxaa magaalada qaahira ee dalka masar ku geeriyooday guddoomiyihii xiriirka goos iyo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta faarax wehliya cadow sindiko maanta oo kale sanadkii labadii kun afariyo tobankii magaalada gaalkacyo waxaa lagu aasay meydka allaha u naxariistee weriye cabdirasaaq cali cabdi silfar oo xalay oo kale sanadkaas lagu dilay isla magaalada gaalkacyo maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii ra-iisul xilligaasi ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xilka ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda axmed ciise cawad waxa uuna xilkaasi u magacaabay maxamed cabdirasaaq maxamuud maanta oo kale sanadkii kun labo boqol toddobaatan iyo afartii ciidamadii maangooliyiinta ayaa ka degay jasiiradda hakaata la yiraahdo oo jabaan ku taala kadib markii ay qaadeen weerarkoodii ugu horreeyey maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo toddobadii dab baabi'iyey inta badan magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska ayaa magaaladaasi qabsaday maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koo iyo tobankii idaacaddii ugu horreysay uu sameeyey injineerkii la oran jiray juliana marconi ayaa si tijaabo ah looga dhagaystay magaalada new york maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii diyaarado dagaal oo jarmalku lahaa ayaa weerar ku qaaday magaalada birmingham ee dalka ingiriiska maraykanka maanta oo kale sanadkii kunagaaboqoldaniylabadii madaxweynihii xilligaasi ee dalka cuba fidel castro ayaa ogolaaday in dalkiisa laga qaado gantaalihii difaaca suufiyeedka ee dalkaasi yaalay maanta oo kale sanadkii kunagaaboqoltoddobaataniyotoddobadii madaxweynihii xilligaasi ee masar anwar saadaad ayaa booqasho aan la sii shaacin ku tegey dhulka yuhuudda xoogu ay ku haysato maanta oo kale sanadkii kunagaaboqolsideetaniyshantii madaxweynayaashii xilligaasi ee dalalka maraykanka iyo suufiyeedka ayaa kulankoodii ugu horreeyay yeeshay ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii dii faransiiska ayaa tijaabiyay bamkoodii ugu horreeyey ee nugeer lagu daray guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib idkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay oo nala socodsiinaysay xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhaca warbixinada kale ee barnamijka dgranada milatariga ruushka waxaa lasoo wariyey markaa inay duqeymo ay geysteen diyaaradaheeda nuuca dronska loo yaqaanay aan duuliyaha lahayn inay duqeeyeen magaalooyin ay kamid tahay kiev oo magaala madaxwah ukraine boltava iyo sidoo kale gobolka jarkaske ee ukraine kamid ah waxaana markaa dib u bilowday weerarada muddooyinka lasoo dhaafay ay ka nabad galeen magaalooyin badan oo ukraine kamid ah sida uu sheegay markaasi afayeen u hadlay ciidamada milatariga ee wadankaasi ukraine qoraal uu soo saaray uuna soo dhigay bartiisa telegramka madaxa milatariga ukraine sarhay bobko wuxuu yidhi cadowgu waxa ay weerareen goobo badan oo ay ka mid tahay magaalada kiyef iyo sidoo kale qeybo badan ayay ka weerareen dalka waxay u muuqdaan kuwo markaa bedelay jihada weerarka weerarayana meelo aan laga filin ayuu bartiisa telegram kusoo qoray sarhay bobco oo ah madaxa milatariga ee xukuumadda kiyef tani waa sababta aynu mar walba usoo saarno sidoo kalena siriga dhawaaqa digniinaha diyaaradaha aynu mar walba ee shacabkayga uga digno ayuu yiri master bobko wuxuu shaaca ka qaaday in haatan aan la soo warin khasaaro badan oo ka dhashay balse waxay sheegeen in qaar ka mid a ah dhismayaal ay degan yihiin dad rayada ay duqeeyeen ciidamada militariga waddankaasi ruushka diyaaradahooda nooca droniska sidoo kale wuxuu sheegay in qalabka difaaca ee ukrein uu soo riday qiyaastii shan iyo toban ilaa labaatan ka mid a ah nooca droniska kuwaasi oo qaarkood doonaya inay weeraraan deegaano kale iyo magaalooyin kamid mid ah wadankaasi ukrain waxaa markaa muuqataa weli in dhinacyadu ay u muuqdaan kuwo ku loolamaya dhanka duqeymaha waxaa jiray dhowr jeer in ciidamada ukrain militarigooda nooca daroniska diyaaradaha isticmaalaan ay weerareen gudaha ruushka gaar ahaan gobolka krimiya oo ay burburiyeen buundooyin iyo magaalooyin muhiim ah halkaa ruushka weli uu halkiisa kasii wado isaguo duqeymaha uula beegsanayo ee gudaha waddankaasi ukrain waxaase halkeedii kasii socda weerarada marka la eego iyo dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga ee wadanka ukraine iyo sidoo kale kuwa ruushka oo ku dagaalamaya koonfurta iyo bariga ukraine dhinaca kale madaxweynaha wadanka ukraine valadimir zelenski ayaa waxa uu sheegay in markaa loo baahan yahay inay feejignaan dheeriya muujiyaan ciidamada militariga ukraine ruushku wuxuu sheegay inuu qorsheynayo marka la eego muujado kale oo weeraro ah uu doonayo inuu ku qaado gudaha waddankaasi ukraine oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha iyo marinada muhiimka ah iyo bartilmaameedyada muhiimka ah ay leeyihiin ciidamada milatariga wadankaasi ukrain markana dhegeystayaal xusuulataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi dhiillada colaadiyo dhiigga iyo dhibka maxay israa'iil ugu dhiiranaysaa dhinaceeda carabtaan nabaradu ku dhacayaan maxay dhowranaysaa haye dambaa war lagaaga dirina u dagaalladahay war aneer maahmaadiinku kudheelo dogon walaalsha waan daabuintaleeli aryaadhaha xaadisu wareeri haysanin walaalkii iihii la yidhi hoog allaa baday war doqon waxaa layidhi ilaahay kulama dhaliyo hadduu kula dhaliyana deriskaagama dhigo ileen doqoni deebkama kacadee daamankai meermeelis war adin waaqlo waliba ku tabtay do'day ka jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqone doqone dabkaabe war waxaa kaloo la yidhi barbarkay doqoni kaa xitaa kugu bannaanaa war kalamaana shacabka falastiina laha badbaadiye waxaa la yidhi doqonnima ma dhaafsana dowladaha shisheeye ku durdurin walaalka ah inaad daawataayoo dusha uun ka eegta war waa ee bislow waxaan kaloo doqonnima dhaafsanayn israa'iil maraykan jarmal faransi faransiis ingiriis inay iskugu tagaan shacabka masaakiinta ahi qasa ku nool war reer falastiin mar horba weli ereena carabtu noololkalama kafadaano kafan haniintulen ileen docday kaa jiraanbay dhaxani kaa dishaaye doqoney doqoney dabkaabe waan israa'iil iminka cisbitaalka ma sidii bay ku haysataa war meel la badbaadiye ma lehe ma diirsado walaalkeen intay doonayeyda joogtee doqoney dabkaabe war horaa waxaa loo yidhi doqonay waxba kuuma aha warwalikahalerey dad hoobilitiriyaw dogogmalka daraw aryamadeeyo madax nool iyo midi saawira midnaba lagama sabraa la yidhi waranna waxaan maqli jiray nin hadduu taagan yahay aan la tirin haddii uu tagana aan la tebin wax matarahaas allow taqadumi war calaa kulli xaal shacabka carbeed doqolnimo laguma yaqaane dhibaatadu waxay ka jirtaa madaxda wah madaxdana hay dhaliireed aryaadhaha madaxda xataa haddaad doqonnimo ku xamateen ra'iisul wasaare xamsa kuma jiro war calaa kulli xaal kalamaanay soomaaliya iyo falastiin batoodaa haysatee allaha ka dulqaada balaayada israa'iil iyo argagaxiisu wax isma dhaamaan warbow hadda qase keliya maaha waxa laga qaxayee eh. magaalada caasimadda puntland u hayda garowe eh. ayaa laga qaxahayaa war bashiirow eh. kadayo puntland kadayo sida ii dowladeed etaa meerijarne warmadeew taa ilaahay baa wax kaa odhanahayee garow hadda ciidan badan buu soo geliya madaxweyne deni mucaaradkiina dhowlatus bay sameeyeen waxay hayeen bay la soo baxeen war madaxweyne deni waa kii yidhi wadahadal baan ogolahay cafisna waa kii u fidiyey jenaraal jimcaale iyo mucaaradkii dagaalamo oo dhan marka xaggee iska qaban la'daa sheekadu war madaxweynuhu markuu hadalka fiicanoo waawaanta iyo islaaxa ku hadlaye mucaaradku ku seexinayaa layidhi si kaloyo soo socota ay u soo gaarto hayaay waar magarooba goojacadda ka dhigi rabtiin war waaqlo walinton mooshidiri semanlanki dhunji rigaasle ankooraytaleeri aryamadeeyow anigu weligay rigaas qabta ma arkin war madaxweyne deni waa kii lahaa dad isxabadayn kara ma nihin salaadiintu inayna soo dhex galaanna waan ogolahaye geelna waa galgashaa ragna weysgadiyaa miya war weligiiba warka waa dhex caradhaane buntland arrimeeda iyada xallisanaysee mucaaradka haddii waxay leeyihiin madaxweynuhu wadahadalna waa ku baaqay afartan tignikana waa soo gelinaya magaalada magaalada saa wax ka yihiin warbashiir oo ciidanka madaxweynu magaalada soo geliyey eh? oo kuwii amniga doorashada sugi lahaa inay yihiin ma dhici karto maxaa ku diidaysaan urbow hadda doorashada dulaan hor mahay garbaa ka horraysa warbashiirow hadduu dagaal wax taraya somalilan ba aragtay wuxuu yahaye eh? arrinkan gejimarka ha la geeyo war madaxweyne deni eh? aan dagaalanno iyo aan wada hadalno miyuu isku dhinac wadaa war madaxweynuhu doorasho codiya qof aan qabanayaabuu yidhiye haddii dadku qaxaan yaa codaynaya war wax baabaalihiisa yaacay wax baabaalihiisa yaacay naw armadayo washington miyaad nacday aryaadhaha ma madaxweyne midda deni ha naqato amba mid kaloo si kale wax jiraa ha naqate haddaan waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima war waxaa layidhi dimuquraadi baan nahay dadku inuu codeeyo doorashaan u soconnaa balse sidaan anugu doonay u dadaaba xidhanta war waxaa kaloo la yidhi doorashadan cod la ysugu yaho cudurka soo jiiday cuqdigana abuurtoo wanaag ceel madadi gaysay cayshow milix raggii shalay ahaa kala carrowsiiday cabduliyo haddii aan warsaday caaqil kale maana dadku inuu codeeyaan dhowayn caynkan ay tahaye macar iyo wir taagan tahay caadilkay magane warbisloanna waxaan odhan lahaa isimada buntland jooga iyo baaqadini jeejey jidka nabaddan loo xaadhayo wada jirkoodii ah jeebka kuma qaadan karo jiilkan dhaxalkii ka joog waarhooy ka joog waxbaa jira ee ka joog hajabin ummadee ka joog warbow buntland war kama faragelin shisheeye ku dhex jidhaan u malaynahayaa sababtoo ah hadda siyaasaddii waa lays laysku hayaa waana la walaaqa hayaa beelihii iyo shacabkiina waa isku diri hayaa warbashiirow soomaalida waxaa caado u ah dayaceeda inay duulal kale ku eedayso warbowtani dayac waa dhabto maca federaalka lukale baa la yiri laba beeloodoo walaalaabaa dagaal ku dhex maray tuulada sheerbi oo ka mid ah gobolka karkaar warbashiirow karkaar waa naga dembeeyey gobolka baridheh war bini'aadan baad la hadlahayaa ee degardifuhu waa ka sii dambaysa meeshan qarnay ka tirsan tahay hadda dhaawac iyo dhimashaba waa jidhaa war bashiirow sheerinta lagu dagaalamayo ma labada qolaa inay midu sheergaraysa rabtaa waar meesha mataqaanida sheerbi baa la yidhaahdaa war anugu waxaan ku tali lahaa kalamaanay puntland waa hooyadii federaalke nabadgelyadeeda in lagu dadaalo sababtoo ah haddii hooyadu dagaal gasho ilmaha waa loo yaabaa war horaa waxaa loo yidhi haddii hasha weynu durduriso aaranka maxaad moodaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi durdura geelbaa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dalkuna waa lamaahuraan dadkuna waa lamaahuraan war cabdulow buntland waxba ka garan maysaanayne kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warbashiirow xataa doorashada daniya war kalemaanay war ma haysaane eh. shirkii labaad oo degdega oo golaha wasiiradaha dhacay xantuna waxay sheegaysaa eh. wasiir kasta in la yidhi wardaha degdega iyo duufaana degdega iyo dagaalla degdega iyo dabab degdegaha ayaantanna wareeriyey eh. xaggee loo degdegayaa war shirku waa degdega xantu waxay sheegaysaa wasiir kasta in la yidhi adoon xildhibaanadaada wadan haysku kaaya keenin waar kii soo waaya ka bax miya warbow aaqlow hadda boos baa kaaga bannaan haddayna kuugu dhowdahay war kalemaanay war ma haysaan sida goorraweed bis la sheegayey ayaantan soomaalida masiibooyin degdegaha ka dhacaya deegaamadeeda horay balaayo khawaarij leydha waatay dhibka ugu haysay daadadka iyo fatahaadahana waa ogtihiin wixii dad ku barakacay naf iyo maalna lagu waayey suuqyada gubtana waa ogtihiin oo kii xamar weyne waxaa ka dembeeyey wajeer oo xala gubtay dagaalada sokeeyana waa ogtihiin iyo beelaha isdilaya hadda ilaahayna waatuu qur-aankiisa ku sheegay qoon inuusan dullayn ilaa ayagu ay isdulleeyaan war axmedow bilaash baa u daalaysaa gacmadooda waa sababsadaan duul garaad yari warbawsal laguma odhan dab munaafiqshada muslim baa ku gubta ilaahay tiisaan laga tegayne nimaanku tiirsani ma toobad keene aryadhaha kale maanay war ma haysiina xildhibaan kulane oo la wareystay wuxuu yidhi berigaan uninku joogna degmoodhin badanaan xoraynay wax gasheegaa la yidhi hebel iyo hebla dheh tiradi koow jannaalow ka bilaabay degmo afar buunda la yidhaana waa ku xejiyey noosheegaa la yidhi mahay ku taalla degmadaas asigana wuxuu yidhi adiguba sheeg waa la yaaban yahay afar buundooyaa yaqaana mahay ku taallo war cabdullah afarta darjiin inuu sheegay soo ma dhici karto warbow amay wallaweynaya daafeed udhexaysaa war agaasimihii hore madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi eh. ayaantan annagu joogna wiil weriye ahay eh. inuu maanta koofi eedeeyo eh. wax la aqbali kara maahana ka fiirsa madaxweyne nawanma qurbajoog buu noqday warnigu qurbaha ma laga soo jabhadeeyaa horta warakis xildhibaan wasiir cabdiraxmaan dheere wuxuu yidhi fahad uu kursiga waayo shisheeyaa ka dambeeyey yaa waaye iyo shisheeyahaas xaggee joogaan markii la yidhi aduguba waad ogtau yidhi ku bowgtaasinama degmada afarta buundaa aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafooyey dhiibeen waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaafooyey dhiibeen warwaryaasha furinta hore ka soo warrama liibaan lagu cadiye cabdikuus waxay dhaheen mar dhow buruy biyaa loo kala baxa waryaa u sheegay ayaga warwariye wax looma sheega asaga wax sheeganayo warwaryaal kuma koobnee waa halgamayaal waar matubkibay ku soo tababarteen war kalemaanay war mahaysiine anigoo afkeenna ku hadlaya waxaan tacsi u diraya saaxiibkaan axmed cabdulla faarax oo adeerkii xaashi cilmi maxamed uu ku geeriyooday magaalada cadaado arma bini aadan u sababsada mase tii allah u timid war hadda allah u naxariisto ajashii dhammaata ifka joogi maysee waxaa kaloon tacsi u dirayaa saaxiibkan bashiir yuusuf xasan oo adeerkii abokar xasan yuusuf uu ku geeriyooday magaalada qardho bisinkee asagana intaa laga waafaqay war qof walba markii taymkiisu dhammaado waa loo imaanayaay axmed dheere iyo bashiir dheere iyo ehelkoo dhanba samir iyo iimaan allah ka siiyo geeriyo marxuumiinta geeriyootayna ilaahay ha u naxariisto dembigoodana allaha dhaafoo kitaabkooda midigta rabbi ha ka siiyo innagana gadaashood nama fidneeyo war soomaalida dhan waa dhibaataysan tahay maante eh. allaha ka dulqaado amiin allahayow ilan aaminta ducadiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne amiin allahayow ti kalmaa idin maqlayseen gudahaan aniga taadhegeystayaal barnamijka kulankood kala socotay socoteen keenan gabagabada barnamijka waxay kaga tagaysa ah ku luqaysaso fanaanada faadimo qaasim ilowle haystiya xabiibi intaan barnamijka mid ku kulmi doono nabadgelyo